الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaad ee ka mid ah kitaab الradd calى الjahmiya lلimaam abi saciid الdarimi raxmat اllahi taعaalى عalayh xalay waxaa inoo dambeeyey aayadihii qur-aanka ee badnaa uu sheekhu soo sheegay ee muqadimada kitaabka ku keenay ee uu tilmaamayey in jahmiye iyo kufaaru quraysh ay isku caqiida dhow yihiin marka la marayo aragtida laga qabo kitaabka qur-aanka ay ka qabtay ama jahmiyo waxaa inoo dambaysay inamaa yucallimhu bashar makhluuqun bikalaamin makhluuqin mukhtalaqin fakadaba allahu caza wajal ilaahay wuxuu beeniyey qowlahum hadalkoodiiya beenta ay la yimaadeen qoraysh buu rabbi beeniyey wa abطala wuxuuna burshay dacwaahum sheegashadoodii faqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi faqad jaauu waxay la yimaadeen qoraysh dulman gardarro iyo wasuuran been abuurasho dulmiguna waa idinku soo maray asaasiyaadka inuu yahay wadcu shay fii hayri mowdicihi shayga oo la dhigo meelaan u qalmin meel uusan lahayn la dhigo ayaa dulmi la yidhaahdaa qur'aankii waxay dhigeen meel uusan lahayn oo ilaahay baa ilaahay sifadiisa weeye iyo allah ku hadlay iyo xagga allow ka yimid ayuu mudnaa in la yidhaahdo ee waxay yidhaahdeen maxamed baa la yimid taas marka waa dulmun likitaab illah wazuuranna waa maxay nebi maxamed bay been abuurteen oy nabeen oo wuxuusan shuqul ku lahayn bay u tiriyeen isagoo amiinoo saadiq ah oo ilaahay ka run sheegaya xaqiisii iyo diintiisii yay dhaheen waa been beenaale oo asagay ku been abuurteen dulman oo qur-aanka celinayso iyo wasuuran oo nabiga loo celin waxaa kaloo dhici karta labaduba in ay galeen dulmina nabiga ka galeen oo hadaluusa ka mudnayn bay ku yidhaahdeen qur dulmi bay ka galeenoo waxay u tiiriyeen masder uusan lahayn masderkii u lahaa waa allah subxaanaه wa taala agga all ka yimid nabi maamed buu ka yimid bay kuma dhaafto marka labadaba waa loo tiirin karaa waqaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul anzalahu waxaa dejiyey nab all waxaa soo dejiyey qur'aanka alladii eebbaha yaclamu sira waxa qarsoon og fi samaawaati samaawaatkiiyo walard cirya dhul waxa ku libidhsan allah og baa innahu kaana ghafuura raxiima ilaahayna waa dhaafis badane naxariis badan oo raxiim ah marka asira waa maxay waxaa qarsooneeda qaranaysaa waxaad ku tashanaysaa idinka quraysh ah iyo kufaartiinan iyo daradooda wadaan iyo waxaad maleegaysaa allihii ka warqabay ayaa soo dejiye waxaa kaloo dhihi karaan la odhan karaa asira waa maxay xogta nebi maxamed allah ayaa qur-aanka dejinaya xaggiisuna ka imanaya aduu sirta ku maqnayd xagga suubanaha ama ku maqnayd xagga qolyahan muftariinta ee dalamada ee kufaaru quraysh iyo wixii ceriyo dhulba dhex yaalay intuba ka warqabay sir guud iyo mid gaar ahaaneedba ayaa qur-aanka dejiyey waxaa isweydiin mudan qul anzalahu اladii yaclamu sira fi الsamaawaati wاlardi inahu kaana hafuura raxiim munaasabada in meesha lagu sheegay labadii magace ilaahay hafuur iyo raxiim waxaa muuqanaysa waa munaas munaasib jiddan wey faasilada aayaddu gabagabadeedu in la dhigo raxiim iyo khufraan ama kafuur lagu sheego munaasab wey yeelay nimankan dembigay galeen waxay astaahilaan haddaan loo naxariisanin markaaba in cardaadlaha laga dhigo dhulka lala simo cadaab istisaal oo dabargoyn lagu sii daayo daqiiqada inaysan nafsanin bay astaahilaan min ajli raxmat illaahi subxaanahu wa tacaala ayuu dib oga dhigay cadaabkii xaggana uusan ku soo dadejinin inahu kaana afuuran raxiima waa sidaa raxmadu waxay u timid maxay astaahiyeen nimankan ilmo yar hadduu kugu khaldamo isha farta kaa geliyo oo ku dhurbaaxo muxuu astaahilaa inaad laba isle ah ka dhigto haddaad awoodda isticmaalaysa wey haddaad naxariis ku fiirisana waa ilmo daa'imee ka taxsiqaa warorod yaa ku dhalay war yaad ahayd xaggee ka timid war baa idhaaf naxariistaa keenaysa inaadan u isticmaalin awooddaada iyo wuxuu muto afuurna meesha waxaa loo keenay weliba anoo idin naxariisto oon idin gacan qaadin haddana waxaa idin furan albaabkii towbadii haddaad toobad keentaanna laydin dhaafi lahaa marka waxaa kafuur iyo raxiim munaasabadaasay u dhaceen meesha ma jirto aayad aan aayad bilowgeeda iyo dhammaadkiisa aan xidhi ka dhexaynin qur-aanku waa issuran yahay saa darteed xataa bacd aima alkibaar waxay isku dayeen qur-aanka suuradihiisa say iskugu xigaan inay xikamkeeda ka sheekeeyaan iska badaa aayadee suuradda maxasuuda loo daba dhigay bay ka hadlaan ilaahay subxaana wa tacaala raxiim wey waana caliim waana xaliim qul anzalahu qul waxaata nazalahu waxaa dejiyey qur-aanka jibriil baa dejiyey xaggee kale yimid min rabbika alla rabbiga xaggiisu nabi maxamed bilxaqi maca alxaq asagoo xaq ku dheehan ama xaq uu la socdo awaamirtiisii nawaahidiisii axkaamtiisii qisaskii haybiyaadku ka warramahayey axkaam sharci ah mid ilaahiya ah, mid hayb بالحق maxaa loo soo dejiyey xikamka ka mida liyuhabita اladiina aamanuu ilaahay inuu ku sugo dadka muslimiinta alla rumeeyey ka aayaduhu yimaadaan oo qur-aanku dego haddaad mooda adigu inuu lagugu dul akrinayo hadda uu degaya markaad qur-aanka fahansan tahay maxaad moodaa marka isagoo dharjo oo qoyan dadku ku degayay wahudan hanuun buu u yahay wa bushraa bishaare iyo lilmuslimiina kuwa alliya rasuulka u hoggaansamay ayb maslatu raxma calayna waxbaynu ka tilmaanay ismiga ilahi araxmaan araxiimna kii sheekhu kusoo bilaabay muxuu kusoo bilaabay huwa allahu araxmaan araxiim soo maahay buu kusoo bilaabay waa waa asmaada inkireen weeye kulli awaa'iftao dhan waxaan ka ahayn asxaabu alxadiid asxaabu alxadiid asmaada ay diideen dawaa'iftoo dhan weeye qaybna ism ahaan bayba u diideen wasifatan qaybna magac ahaan bay ogolaadeen sifa aana way inkireen qaybna labada waan ogollayna wayna taxriifiyeen marka asxaab alxadiid baaba ka badbaaday dadka mooy intooda kale waxayna leeyihiin ilaahay subxaanaه wa tacaala qolyaha ahlulkalaamka qaybo ka mida ah waxay u awileen bini aadamka haddii la fiiriyo raxmada waxaa ku jira dacfi xoogo waa danqasho iyo nuglaan marka ilaahayna hawshaa naqsi baa kaga imaan aan iska dayno baddaasay saasoo xaadireen marka waa un bidacdi bidcooyinka diinta laba sabab baa keena cinda ahlicilm inay imaa ziyaada tahay waa imaa nuqsaan diinta inaad wax ku soo darto iyo inaad wax ka goyso imaa ziyaadaة fi الdiin aw nuqsaan minhu wax ilaahay iyo rasuulkiisiba ay qaadadhigeen oo meel ku ogaa inaad qayb jarto oo diinta minus ba ad ku bilowdo iyo inaad wax ku darto labadaasay bidcadu noqotaa labaduna caqiido xun bay ka soo fulaan labaduna caqiido xun bay maxaa yeelay markaad wax korinayso maxaad leedahay diintii baa dhimane ha la buuxiyo aan dhammaystirro waxaad iska dhaadhicin caqiide faasida ah iyo aragti baaila ah ku gelayso ah shay mudnaa in lagu daro diinta iyo xukun mudnaa in lala yimaado iyo hawl loo baahnaabay allihi rasuulkiisa ka tageene xoogu bal aan ka daba tuuraad isleedahay waa dhib ilaahina alyawma akmaltu buu rabbi ka midda ah nuqsaantu waa maxay ayadna caqiide faasida ah buuxdo waa maxay eraygan meesha in lagu dara ma ahayn baad leedahay munaasab ma aha ha gooyo baaldhiiggan isla diinta ku jira ha saaro labada gor waa maxay mar waxaad leedahay ilahay rasuulkiisa waxay ku dhaqaaqeen hawlaan loo baahnayn marka waa in laga reebo waa nuqsaanti ziyaadana waa maxay waxaad leedahay alihii rasulku waxay ka tageen hawl muhiim ahayd marka bidacdu waxay salafka oo la dagaalamayaan shareecaduna meel adag oga istaagtay waxay ka soo fidaysaa caqiida faasido haddii lagula xisaabtamo diinta islaamka in lagaa saara ay noqonayso marka ismigii raxmaan iyo raxiim macnaha daran bay kaka fahmeen ayagu maxay ka fahmeen in labadan ismi lagaba dhigaba laba magacoo min sifaati اlkamaal ka soo fulaya ilaahayna uu muto rabbina uu ku ammaanay oo ma arkaan maxay u arkaan inay tahay mudan in laga reebo asmaada ilaahay laga bixiyo marka bidcadu ima ziyaadaة fi diin aw nuqsaan minhu labada caqiidee faasiduna ka yimaadaa halkaasuu ilaahay subxaanaه wa tacaala naxariistiisu waxaa keenaya khalqigu yaqaanaa cilmigiisa kaamilka ah ayaa wuxuu keenayaa ilaahay inuu naxariisto ciddii mudnayna u naxariisto ayib qolya waxa ilah hadduu raxiim yahay oo uu naxariisanayo dadkan sakaraadka madaxa la fujinaya iyo kuwan caloosha daba taalla iyo kuwan judaanka ku dhacay iyo kuwan baras ka dilaacay iyo iyo guryahan dumahaya iyo gebyaha dadku ku fadhiisanayn matanaa naxariis ah falaasifo iyo mulxidiin yani waa aafada iyaga ahlukalaam waxa ay la sheekaysteen oo ay la biicabeen nimankaa aafaysanee falaasifada ah iyo malaaxidadii darisba diintuu kuu yeela way ku neefsadeen man jaalasa jaanasa ka dhacday balaayadiima iyaguna ma tageen waagi dambe oy la soo galeen kitaabka ilahi sunadiis ayb aafadaa halkaasay ka timi waxayna ku e, noqotaa sidaaduba markaad doonayso inaad ilaahay subxaana wa tacaala aad asmaadiisiiyo aad fahanto iyo sifaadkiisa inaad horta addoon daciifa tahay qiro ko ilaahay inuu yahay kaamil min kulli wajhin haniyun can اlcaalamiin qad axaada bikulli shayinna cilman yahayna aamin kadib shaygii ilaahay kuu fahansiiyey ee baab kaaga fura ama daaqad iyo dabayl yaroo naxariis iyo cilmi iyo fahan rabbi kaasiinagu mahadi waxaad garan weydana ilahay inuu xakiim yahay falsan yahay shay walbana meeshiisa uu dhigayo maxaan ahaayey aaminu caqiidihi asalkaa ka dul raxmadu iyo naxariistuna sideeduba markayna khalqina waa ictibaariyo ictibaariyo wey waxa adugu aad u aragta inay balaayo tahay oy naxariis darro tahay oy khayr darro tahay iyo gumaad ayaa dadka qaarkood waxay u arki karaan inay naxariis iyo taynuglaan iyo danqashada loo baahnaa tusaale gaaban haddii ilmo yar uu ka soo baxo baxdin weyn oo intaa la ekaado oday wuxuu dheh wiilkan hala dilaaciya meesha dhac hala si dhakhtar baad aanu qadaynaa tagsi buu wacan hayaa hooyadu maraad ba isla roga alla kadaa alla ha dilaacina alla wuu dhimaan bay lake marka intii dhakhtarka la dilaaciyo dhacaanka ka yimaado wiilku bogsado ma hooyadii jiri dhakhtar yaan la geyni wiilka yaan layga xanuujin wuu ooyi wuu dilaacibi muxuu aha beerka xanuuni wadnaha barariis eh, laga daayaa naxari usa naxariis badnayd mise odayga daaweeye baa u naxariis badan kura yaroo dhasho haddaan dad gacanta qabsataa dhangad ku daldasho dhac dhac ninkii bannaan kaa firiya aan aqoonin ilmaha inaad dhashay muxuu ku arkahaya oday naxariis laawo ah oo iimaan laawo ah oo ilaahay naxariista ka qaaday buu ku arkay ninka ku yaqaanana wuxuu ku dhihi kuwad sifican u garaac wufiic kuwad usha celi intuu soo carno kuu soo celin maxaa keenay wiilka sida hadda loo gelayaa dan u ah mustaqbalkiisi iyo noloshiisi iyo waxbarashadiisi iyo caqiidadiisa iyo diintiisa dhakhtar haddii la tago dhii qulquli iyo gacan la goyn iyo calool la dooxi iyo carab la goyn iyo wax la tolhaye iyo un daawo iyo dhiig mooye wax ka soo naxariis meeshaa ma taallo maxaa loo yaqaana dhakhtarka aabiib maxaa loo dhahwaayey naxariis laawe dadka googooyo oo gacmaha jaro oo lafaha jabiya macnahan ka hadlay waad fahanteen baan u malay war bini aadamku waa daciif waxay awoodi waaya bini aadamku ninkii baabine gacanta goynaya dhakhtar baa loo geeyayo lix saac buu qalitaan ku jiray hadda wuxuu ku jiraa meeshii sud hadduu neefsanaya indhuhu kala qaaday maxaa loo arkaa dhakhtarku inuu naxariistay qofka asagaa ah. bir iyo korontu nafta kaga qaaday timuhu buubiyey waxaa weeye baasha naxariista la yidhaahdo waa shay ictibaari ah wax dhib ah waxaa loo arkahayaa inuu dheef yahay marka mustaqbalkiisa la qoraansado sida marka waxay noqotay loo kala cilmi badan yahay sida loo kala cilmi badan yahay ayaa waxaan waa fasaad iyo waa xun yahay iyo waa naxariis la iyo waa kharib waxay ku xidhan tahay kolba aqoonta iyo xogta aan shaygan u lehay tusaale gaaban nabiyulaahi muusa calayh isalaatu wasalaam iyo nabiyulaahi khadir oo wada socdo laba awliyo ilaahay rabbi doorto wada socda doon bartanka badda maraysa ama webi bartankii maraysa ayuu alwax la kacay nabillaahi khadr nabi muuse muxuu yidhi waa fasahaad badna halaagaysaabu ilmo yaroo meel ciyaarhayaa madaxa haddana uu fujiyey waad ka dartay uu haya khadir ayaa waxay keenaysaa inuu cunugan madaxa fujiyo dilo doonta bartanka maraysa alwaaxeeda la kaco nabi muusena maadaama xogtaa uusan haynin maxaa u muuqda fasaadba inay tahay ninna wuxuu u arkaa inay naxariis tahay lagu badbaadahayo ninna muxuu u arkay inay fasaad u ka taliya dagaalka ka dhacay nabi muuse iyo walaalkii khadr waad ogtihiin marka masaladu haddii bani aadamkii saa u kala tagay saa u kala dhaqaaqay arxam الraaximiin maxaad moodaa wa axkam اlxaakimiin wa aclam اlcaalamiin marka qadiyadda ayaan lagu khaldamin waxaa uun adduun dad baaba ahaaye ee caloolqulqulayse indhaysdaba yaallaan xikmooyin aadan garanaynin buu rabbi ka leeyahay waa naxariis laftirkeedu adaa la rabaa inaad ku cibro qaadato waxaa rabbi kuu gan inaad garataa la rabaa ayaguna waa laga hawaabina ajir baa loo qori dembi dhaafna waa ku helayaan xataa carruurta yarka dhibka gaadhi waa laga hawaabinaya aakhiro marka waxaa weeye qadiyaddu yaan lagu khaldamin masalada naxariistu waa masalo ictibaari ah khalqigii marka loo yimaado ilaahayna shay walba oo naxariisa axadkii mudnaabuu siiya una naxariista xikmaduna waa xalaad soo martee sheekhu wuxuu yihi wa qaala tacaala ilahina wuxuu yidhi mar kale lisaan اladii kufaar quraysh dacaawidoodii buu sheekhu wadaay lisaan اladii yulxiduuna ilayhi acjamiyu wa hada lisaan carabiyu mubiin lisaan اladii ay luat lisaanku hadda waa luqada iyo afka afka ay u leexinayaan yulxiduuna ilayhi afka ay qur-aanka leeyihiin ninkaasaa la yimid qur-aanka oo ninkaasaa maxamed u meeriy ama baray afkiisiyo luqadiisu ajamiyun waa cajami adoon cajami ah maka joogo yaciish la odhan jiray oo nabigu u tegi jiray oo uu dooni jiray inuu soo islaamo ama bacd riwaayaat si nujaa abri oo kale wadaad laba adoonoo la odhan jiray jabr iyo yasaar oo maka tumaallaka aha ama beraha garaaci jiray ama ka shaqaysan jiray inagu markuu janasa intuu u tago yuu diinta ugu yeedhi jiray ila masaakiinta markuu nabiga raacda addoommaha iyo caruur yaryar iyo haweene iyo duqay dhowr ahiyo marka nimanka kale mutakabiriinta nabigu maba ag mari karaba haddii kale ciyaal maclamana ku dirhayaanba dhib baa ka dhacaay marka meelaha uu ciddu waxu sheegi karo ama nabigu uu soo dhaweyn karo ilaahay baa hidaayada iska leh yuu diinta ugu yeedhi jiray marka dambe waxay idhaahdeen maxamed wuxuu nimankan maalinba ogu tago muxuu ka bartaa alaabtan uu akrinhayo nimankanaa bara buui addoommaha meesha noo fadhiyaa baray dheheen ilaahay baa ka jucuhu lisaan aladii yulxiduuna ilayh war luqada aad qur-aanka u tirinaysaen leedihiinba labadan nin baa u sheega ama bara labadan macalin waaba acaajinba ayagaaba ummadda la hadlila carabti bay isfahmila ay yihiin reer quraysh bay isku rafaadsan yihiin goormay qur-aankan fasiixa ee kalaamka rabbi ee carabiga ee mubiinka carab ka samirtay ay yidhahdeen waa sixir gormay la yimaadaan nin koobkaa biyaha isiiba carabi ku sheegi la miyaa baqara kasii dayn karaa yani waa iska wareer ilahay wuxuu i wahada lisaan carabiyu mubiin kanna waa af carbeed aad iyo aad u cad uma qaala tacaala yani waxaa weeye ruuxa ahlubaailka wuxuu iska rabaa wuxuun uu xaqah ku dakro oo u ku tuuraya u dan ah ma fiirinayo shuhadan ma gadmaysaa suuqasay ku tahay ma lagaa qaadan fiirinba mahayo wuxuuna aan tuuro halla sheego wey wuxuu nagaga tuur ayib wadaad baa layidhi baa layidhi waa dhaweyd